alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaam almusanifu raximah llah baabun laa yus'alu lama weydiisanayo axadun oo min alkhalqi axad khalqiga ka mida biwajhi illaah ilaahay wejigiisa lagu weydiisan maayo ilا الجaنة janno mooyaane marka sidaa waa loo macneeyey waxaa kaloo loo odhan karaa laa yasأlu halkaa yusأalu aynu ka akri laa yasأlu weydiisan maayo alcabdu addoonku أxada min الkhalqi axad khalqiga kamida weydiisan maayo biwajhi illaahi ku weydiisan maayo ama laa yasأlu weydiisan maayo alcabdu adoonku allaha ilaahay biwajhi illaahi ku weydiisan maayo ila aljanata jannada mooyaane ixtimaalaadkaa markaa ku jira baabka iyo macnihiisu insha allah ay noo soo socdaan maqsuudkii ujeedada baabkan waa bayaan ana min ixtiraami asmaa illaahi wa sifaatih anlaa yus'ala biha gayra aljanna bayaanu ana min ixtiraami asmaa illaahi wa sifaatih an laa yus'ala biha gayr اljanna waa in la caddeeyo xurmaynta iyo weyneynta magacyada ilahay sifaadka ilahay inay ka mid tahay inaan lagu weydiisan janno waxaan ahayn wamaa kaana wasiilatan ilayha aw ilumuuri اlcidaam ama wixii jannada wado u ah iyo arrimaha waaweyn waa marka ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisanayo wa ana su-aal allahi biasmaa'i wa sifaati in ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa iyo sifaatkiisa lagu weydiista gayr aljanna waxaan janno ahayn munaafin inuu yahay mid ay isdiidayaan litacdiim illaahi ilaahay weyneyntiisa wadariicatu ila shirki inuu yahay oo haddaynu dhahno cidda wax la weydiisanaya waa ilaahay aw ana su-aala almakhluuqi biasmaa'i illaahi wa sifaatihi munaafi litacdiim illahi wadariicat lilshirk ama in la yidhaahdo makhluuq in wax lagu weydiista ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisu waa mid ka hor imanaysa weyneynta ilaahay shirkigana wada u ah ode laba ixtimaal baa ku jira cidda wax la weydiisanayo allah laga dhigo iyo cidda wax la weydiisanayo in makhluuq laga dhigo marka labadabana baabku ixtimaalaad saynu sheegi doono waxaana baabkan uu ka mid yahay abwaabtii ku saabsanayd ximaayat tawxiid ilaalinta towxiidka towxiidka waxyaabaha lagu ilaaliyana waxa u xoog badan ee towxiidka xoojiya tacdiim ullah ilaahay weyneyntiisa walihaada bay shareecadu la timi dadka in loo diidoo laga reebo can kuli qowlin aw ficlin yuziilu aw yunqisu tacdiim allah qowl ama ficil kasta oo suulinaya qalbiga ka suulinaya ama nuqsaaminaya ilahay weynayntiisa waayo arrintaasi waxay dariicayo waddo u tahay shirkiga marka ilaalinta ilaahay weynayntiisa la ilaalinaya waa ilaalin tawxiidkii la ilaalinayo wixii markaa ilaalinta ilaahay subxaana watacaala ay isdiidayaan diidmada addoomaha loo diidayna waa ka hortegis laga hortegayo shirkiga المراad بالbاb والحadيiث في المراad بالbاb والحadيiث احtimaalaan baabkan iyo xadiidka uu musaنif ku keenay waxa looga jeedo laba اxtimaal baa ku jira laba macno ayuu baabkani aqbali karaa saas oo kale xadiiث الbaab macnaha koobaad in cidda wax la weydiisanayo makhluuq laga dhigo o la dhaha ana almuraada laa tasأalu axada min almakhluuqiina biwajhi illah axad makhluuqiinta kamida wejiga ilahay waxa ku weydiisanina wejiga ilaahayna waxaa lamida magacyada ilaahay iyo sifaadka ilaahay oo dhan oo wejigu tusaale ayuunbu u yahay marka ciddii waxa la weydiisanayaynu ka dhignay makhluuq baynu ka dhignay oo macnuu waxa weeyaan ida aradta an tasأla axada min almakhluuqiin falaa tasأl biwajhi illah waxaad makhluuqaadka ka mid haddaad wax weydiisanayso ha ugu tawasulin ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisu ha ku baryi oo ha odhanin tusaale ahaan as'aluka biwajhi illaah ama as'aluka billaah an tucطiyanii kada ha odhanin lannahu laa yus'alu biwajhi illaahi ila aljanna ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaa lagu weydiistaa un janno wاljanaةu laa yaqdiruuna alى iطaa wاlkhalqu laa yaqdiruuna calى iطaaءi اljanة khalqiguna janno ma bixin karaan waliأna sma اllahi acdam min an yusأala bihi shay min mataaci اdunya ilaahay magacyadiisu iyo sifaadkiisu way ka wen yihiin in makhluuq lagu baryo oo shay arrimaha adduunyada kamida lagu weydiisto waa kaa macnaha koobaad soo maydaan fahmin in cidda wax la weydiisanayo laga dhigo makhluuq oo la idhaahdo laa yasأalu weydiisan maayo alcabdu addoonku axada oo min almakhluuqiina weydiisan maayo biwajhi illaahi ku weydiisan maayo ila اljana jannana dee maba weydiisan karo ee janno ma bixin karo makhluuq waadix ma laa yus'aluna waad odhan kartaa mabniyu lilmajhuulla waad ka dhigi kartaa la weydiisan maayo axadu oo min almakhluuqiina kamida biwajhi ilahi lagu weydiisan maayo ila ljana jannana lama weydiisan karaba oo mama bixin karaan macnaha koowaad waa kaas waxaanay u dhowday wallahu aclam musanifku inuu sidaa u jeedo oo baabku ku saabsan yahay su'aalu lmakhluuqi biwajhi illah aw bishayin min asmaa illahi wa sifaat in makhluuq wax la weydiisto oo markaa la weydiisanayo lagu tawasulo ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa musanifku inuu sidaa u jeedo ayaana muuqata waayo baabkan wuxuu sheegay caqiba baab laa yuraddu man sa'ala biاllaah baabkaa dabadi ayuu sheegay waxaa kaloo masaa'ilka uu ku sheegi doonaa janno mooyaane wax kale inaan ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa cid lagu weydiisan karin dee jannana ilahi unbaa bixin kara macnaha labaad ee baabku aqbali kariya xadiidku waa in la idhaahdo ana almuraada idaa sa'alta lah falaa tasأalhu biwajhihi ila اljanna cidda wax la weydiisanaya ilaahay laga dhigo oo haddaad ilaahay wax weydiisanayso ilaahay ha ku baryin wejigiisa magacyadiiyo sifaadkale waa la mid inaad janno weydiisanaysa mooyaane sida saxdaa jannadana waxaa la mida maa kaana طariiqa ilaa dukuuliha wixii sabab u ah jannada gelitaankeeda marka laa tasأalu shaya shaya min umuuri اdunya biwajhi arrin adduunya adoo ilaahay weydiisanaya ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa ha ugu tawasulin لأna wajha اllahi acdamu min an yusأala bihi shay min umuuri اdunya ilaahay wejigiisa magacyadiisa iyo sifaatkiisa kalena waa la mide wuu ka weyn yahay in arin adduunyaah ilaahay lagu weydiisto oo lagu tawasulo magacyadiisa sifaadkiisa iyadoo arrin adduunyaha la doonayo waxaanay noqonaysaa ataadu maca allah ilaahay ka edabsigiisii in meel lagaga dhacay oo magiciisii weynaa wax yaroo caradu dunyaa ah oo ilahay agtiisa aan qiimo ka lahayn ilaahay subxaana wa tacaala lagu weydiista marka ixtimaalka labaadna muxuu macnaha baabku noqonayaa baabun laa yas'alu weydiisan maayo alcabdu addoonku allaha ilaahay oo mas-uulka iyo ka wax la weydiisanayuu noqonaya marka allah biwajhi illaahi ku weydiisan maayo ila aljanna mabniyu lilmajhuulla waad ka dhigi kartaayo baabun laa yus'alu la weydiisan maayo allaahu ilaahay biwajhi lagu weydiisan maayo ila aljanna marka labada macne ayaa baabka iyo xadiidkuba u ixtimaalaa culimada markaa shuraaxulxadiid marka xadiidka sharaxayaana labadaa macne inuu ixtimaalaabay sheegeen waxaa ka mid ah aibi fi sharxi mishkaat hada yaxtamilu amrayn axaduma an yakuuna macnaahu laa tas'alu min annaasi shayan biwajhi illaahi dadka magaca ilaahay ku baryiina milu an taquluu liaxadi ya fulan acطinii shayan biwajhi illah aw billah faina sma اllahi tacaalى acظam min an yusأla bihi shay min mataaci الdunya bal isأluu bihi اljanة janno un ku barya oo ku weydiista jannana dee ilah un baa la weydiistay wathani laa tasأlu اllaha ilaahay weydiisanina shayئa min mataaci اdunya bal salu llaha ridaahu wاljana faina mataaca dunya laa qadra lahu kadalika aلصancani fi الtanwiir almanaawi fi fayd اlqadiir sheekh ibn cuthaymiin fi lqowl lmufiid ayuu ku sheegay labada waxa weeyaan ixtimaal culimada qaar waxay yidhaahdeen labada macnoba xadiidku waa aqbali karaa oo in la leeya ilaahay markaad baryaysaan haddaad magacyadiisa iyo sifaadkiisa ugu tawasulaysaan ilaahay janno iyo arrimaha waaweyn iyo wixii jannada waddo u ahuun weydiista oo idinkoo magacyadiisa iyo sifaadkiisii ku baryay wax adduunyaha weydiisanina iyo ka labaad oo ah idinkoo makhluuq wax weydiisanaya ha ku tawasulina ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa labada macnoba waa aqbali karaa walihaada sheekh sulaymaan bn cabdillaahi fi taysiir casiiz alxamiid markuu sheegay labada macne wuxuu yihi qultu wاظaahiru an ana almacnayeyni صaxiix waxaa muuqata labada macnoba inay sax yihiin ilaahay wejigiisa ugu tawasulina inaad janno iyo wixii sideeda u weyn aada weydiisanaysaan mooyaane iyo makhluuq waxa weydiisanina waxa ku weydiisanina wejiga ilaahay waxaad makhluuqa weydiisanaysaa wuxuu doonayaba hanoqdo waayo makhluuqu janno ma bixin karo sheekh ibnu cuthaymiin laftiisu wuxuu yihi qowl markuu labada qowl sheegay walow qiila inahu yashmalu lmacnayeyni jamiica lakana lahu wajhun haddii la idhaahdo labada macnoba waa koobsanaya xadiidku arrintaasi dee weji bay leedahay buu uri marka maxaa loo diidayaa in ilaahay wejigiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa lagu weydiisto waxaan janno ahayn ama in makhluuq ilaahay wejigiisa lagu weydiisto shay adduunyada ka mida waxaa loo diiday waa min baabi taadubi maca allah waxtiraami asmaai wa sifaatih waa ilaahay baa laga edebsanaya magacyadiisa iyo sifaadkiisana la ixtiraamaya oo in hoos loo dhigay bay ka dhigan tahay marka ilaahay magacyadiisi iyo sifaadkiisii ilaahay adduunye lagu weydiistay ama makhluuq lagu bariyey oo loogu tawasulay min baabi taxriimna maaha waa min baab aladab weeye arrintani ayib musanifku raximah llahu tacaala ltaxqiiqi maqsuud ilbaab wuxuu sheegay xadiidan waaxidan faqaala can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa yus'alu lama weydiisanayo allahu ilaahay biwajhi lagu weydiisan maayo biwajhi illahi ilahay wejigiisa lagu weydiisan maayo ila aljanata jannada mooyaane ama laa yus'alu la weydiisan maayo axadu min alkhalqi shay an min mataaci dunya biwajhi illaahi lagu weydiisan maayo ila ljana janna ayuunbaa lagu weydiisan karaa jannana ma bixin karaan rawahu abu daawuud wakadalika waxaa wariyay albayhaqiyu fi sunan fi shucab اliimaan wabnu cadiyin fi lkamil xadiidkana waxaa sanadkiisa ku jira waa min riwaayati sulaymaan ibnu qarmin weliba wuu la tafarudo maxamed ibnu munkadir isagoo qura ayaa ka wariyey sida ibnu cadi uu ku sheegay fi lkaamil sulaymaan ibnu qarmina ibnu maciin wuxu uhi laysa bishay wadacafahu kadalika nasaa xaafid ibnu xajarna aqwaasha aimatu ljarxi watacdiil ay ka yidhaahdeen wuxuu ku khulaaseeyey kitaabkiisa taqriibka inuu yihi sayi lxifdi yatashayac waa nin xagga xifdiga ka liita shiicanimana ay ku jirto waa shiici iyo tashayac farqi baa udhexeeya ibnu xibaan isagu halkaa waa dhaafiye wuxuu hi kaana raafidiya haaliya fi rafd raafidi buu ahaa weliba ku talax tegay raafidinimada wayaqlibu اlahbaar maana axaadiidana waa kala rogi jiray nin xifdigiisu wanaagsanye ma ahayn sida ahayd si aanayn buu warin jiray marka xadiidku waa daciif ninka daciifkaa la tafaruday oo laa yuqbalu tafaruduhuna walihada culimo badan baa daciifisay sida ibnu cadi fi lkamil adahabi fi lmisan cabdilxaq ishbili cabdilxaq ishbili kitaabka markaa الsunan الكubrى لimam الbayhaqi raximah الlahu taعaalى ayuu ku leeyahy tacliiq وبن القطان وkذلika شhekh سليمان بن عبد اللahi sheeka la dha iبن mnd رaحimه الlahu taعalى min أمة أهل السuنة twxiidka kitaab buu ku leeyay la hahdo kitaaب التwxيid waxaa kaloo leeyahy kitab la kitaaب الإimaan waxaa kaloo leeyahy kitaab la haahdo الradd عalى الجahmiية marka xadiidkan xagga isnaadka waa ka intiqaaday waa ka ضaciifiyey xagga matnigana waa ka intiqaaday oo wuxuu yihi wuxuu dee ka hor imanayaa axaadiid tilmaamaysa nebigu alayه الsalaatu wasalaam waxaan janno ahayn inuu ilaahay wejigiisa ku weydiistay oo wuxuu odhanayaa fi hada اlbaabi axaadiiثu minha masalku biwajه اllahi faacطuuhu waminha xadiiث waminha xadiiثu malcuunu man sأla biwajه الlah walaa yahbutu min jihati الruwaat axaadiiaas wallahu aclam wadalika anahu habta can الnabiy anahu sa'la biwajhi الlah waاstacaada biwajhi الlah waamara man yasأl biwajhi الlah an yucطى kii ilaahay wejigiisa wax kugu weydiistay inaad siisaabuu ku amro min wujuhi mashhuurati basaanid jiyaad warawaaha aamatu can camaar ibni yaasiri wa zayd bni haabiti wa abi usaamata wacabdillahi bni jacfar wageyrihim ishkaalkaa laftiisa waxaa keenay sheekh cabdiraxmaan ibn lxasan kitaabkiisa fatxulmajiidka wuxuu leeyahy nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay in waxaan janno ahayn ilaahay wejigiisa uu ku weydiistay marka saddex xadiid buu keenayaa walilasaf saddexda xadiida uu keenayba cabdiraxmaan ibn xasan fi fatxi lmajiid saddexduba waa daciif weeye laakiin cabdiraxmaan ibnu xasan jawaab fiican buu keenaya wuxuu odhanaya arrimaha nebigu ilaahay wejigiisa ku weydiistay yaanay jannada lafteedii noqonin laakiin waa wax jannada addoonka u dhoweynayo waddo janno ah ama qofka ka celinaya acmaashii jannada uu kaga qadi lahaa wuxuu odhanaya faljawaabu ana maa warada min dalika fahuwa fi su'aali ma yaqrubu ilى اljanة aw ymnachu min alacmaal alati tamnachu min aljanة fayakunu qad sa'la biwajhi اllah wabinuuri wajhi ma ma yuqaribu fahuwa fi su'aali ma yuqaribu ilى اljanة wayta oran fayakunu qad sa'la biwajhi اllahi wabinuuri wajhi ma yuqaribu ilى اljanة kama fi اxadiiث الصaxiix allahuma ini asaluka اljanaة wma yuqaribu ilayha min qowli wacmal wacuudu bika min الnar wma yuqarib ilayha min qowli wacmal bkhilaafi ma yktasu bاdunya kasu'aali اlmaali wالrisqi wالsacati fi lmaciishati ragbat fi اdunya marka wuxuu leeyahy axaadiida uu nebigu wejiga ilaahay ilaahay ku weydiistay isagoo ugu tawasulaya waxaan jannada ahayn waxaan u weydiistay waa wax ka mida acmaasha jannada lagu galo ama wuxuu weydiistay ilaahay inuu ka celiyo waxyaabaha jannada lagaga qado shakino kuma jiro jawaabta cabdiraxmaan xasan ete jawaab sadiida axaadiiana uu si fiican u jamciyey laakiin axaadiida uu keenay ayuunbaa daciifa waxaase inagaga filan axaadiid kale oo saxiixa ay ku soo aroortay rasuulku waxaan janno ahayn inuu ilaahay wejigiisa ku weydiistay oo xadiidkan baabkii axaadiidana waxaa lagu jamcinayaa uu yahay in la idhaahdo yaan jannada lafteedii aan waxaasi ahaan lakin maa yuqaribu ila ljana wey waxaa kamida maa rawaahu abu daawud min xadiidi cabd llahi bn camr bn caas fi ducaai dukuuli masjid can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam anahu kana ida dakla اlmasjida qala acuudu biاllahi اlcaظim wabiwajhihi اlkarim wbisulطaanihi اlqadiim min الshayطan الrajim iminka nebigu muxuu ilaahay wejigiisa ku weydiistay shaydaanka sharkiisa inuu ka magan geliyo wa hada waa ilaahay wuxuu ka baryey wixii jannada gelisteeda ka hor istaagaya ilahay inuu ka ilaaliyo shaydaanku dadka jannadu kala dagaalamaya waxaa la mida ma rawahu الbukhaarي fi nuزuli qowlihi tacaalى qul huwa alqadiru calى an yabcaثa calaykum cadaaba min fawqikum can jaabirin qaala lama naزlat hadi اlaaya qala rasuul الlahi acuudu biwajhika qala aw min taxti arjulikum qala acuudu biwajhika aw yalbisakum shiyaca wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd qaala rasuul lahi hada ahwan aw hada aysar marka khulaasadu waxay tahay jannada iyo wixii jannada wadow ah iyo arrimaha waaweyn in ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa lagu weydiisto oo loogu tawasulaa way bannaan tahay min gayri karaa'atin wixiise umuur adduunye oo maxdi barax tirana in iyadoo ilaahay la weydiisanayo ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa loogu tawasulo lagu weydiisto waa laga fiicay so waadix ma marka arintu jannada un kuma gaar aha e jannada waxaa la mida arimaha waaweyn iyo wax kasta oo ariiq janno ah saasoo kale arrintu wejiga ilaahay kuma gaar aha ee wejiga waxaa la xukumay ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa oo dhan culimada markaa taa tasriixisay waxaa ka mida alciraaqi fi طarxi tahriib waad ka eegi kartaa oo markuu le ila اljana muraadku ma aha qasr اlxukmi calى اljana bal yaxtamil an yakuna muraad tanbih calى اumuur اlcaظiima macnuu markaa wuxuu noqonayaa laa yusأl biwajhi اllahi ila اumuur اlcaظiima wa minha اljana kul ma kana طariiqa ilayha marka alciraaqi fi طarxi tahriib wuxuu ku yihi lacala dikru اljanati fi dalika اxadiiث inama huwa liلtanbih calى اumuur اlciظaam walam yurid takhsiiصaha bidalika wainama uriida الnahyu can su'aali اlmakhluuqiina bidalika wakada can su'aali اllahi tacaalى biwajhi fi اlumuur اlhayina marka ciraaqi laftiis wuxuu ka mid yahay culimada xadiidku labada macnaba inuu tusinayo ku tagtay ama طalb اumuur اlciظaam taxsiila wadafca falam yatanaawalhu nahyu wallahu aclam qaala fiihi masaa'il alula annahyu diidmada laysu diiday can an yus'ala ay allah ilaah in la weydiisto biwajhi lagu weydiisto ilaa gaayat almaaalib waxyaaba addoomuhu doonayaan waxaa u dhamaystiran mooyaane oo aljanna wamaa yaqarib ilayha wayubaacidu min annaar sababta loo diidayna waa tacdiima liwajhi اllah wamilu wajhina waxaa lamida saairu asmaa illahi wa wanahyuna laa yufiidu taxriim bal xadiidku waaba daciif saynu sheegnay hadduu ansaxa xataa muxuu faa'iideyn lahaa karahat karahat tanziih athaaniyatu ihbaatu sifat اlwajh sifat lwajhi ilahay in loo sugo calaa maa yaliiqu bijalaali wacadamati oo ilahay loo sugo weji aan wejiga makhluuqa lamid ahayn ilah ui laysa kamili shay huwa samiic lbasiir sheekh cabdiraxmaan xasan iyo sheekh sulaymaan labaduba masaladaa waa sheegay in xadiidka laga qaadanayo waayo oo wejigu dee aayaad iyo axaadiis badan ayuu kusoo arooray mashaakilka haysta kuwa ilaahay sifaadkiisa awilana waxaa kamida marka weji lasoo hadal qaado waxay sawiranayaan weji makhluuq markiiba waxaanay u qaadanayaan weji oo dham inuu isku mid yahay taasina waa mid xaqiiqada khilaafsan xataa makhluuqaadka wejiyadooda isku mid maaha oo ka dhalan mayso haddii makhluuq weji loo sugo in makhluuqaadka kale wejigale lagu shabahayo ama la leeyahay waa isku mid waxaa la haha wajhu ljidaar waxa la haha wajhu nahaar oo gelinka hore odhan wajhu nahaar wajhu lqirdi baa la odhan wajhu linsaan wajhu namla waxaa la odhanaya wajhu thawb marada wejigeeda ma isku mid ba wejiyadaas weji maxaa la dhaha fi luqati اlcarab ma taxsulu bihi lmuwaajaha waxaa shaygu ashyaada kale uu ku waajahaa weji la idhaahdo wawajhu kuli shayi bixasabi calaa ma yaliiqu bih shay walbana wejigiisu waa mid isaga ku habboon oo laa'iq ku ah wey tamthiil iyo tashbiihna ka dhalan maayo marka marka ilaahay weji loo sugo lama odhan karo weji waa kanun san kale af kale sidaan u samaysan la hada wejhu makhluuq wey bal makhluuq oo dhan baan wejigiisu ka ahayn gidaarka midaad san iyo af iyo ku aragtaa haddana weji buu leeyahay maradu weji bay leeda waxaana kuma aragti soo maalintu weji bay leeda waxaana kuma aragti marka waa qaaciide makhluuqaadka xataa ku ansax in la idhaha haddii ilaahay loo idaafeeyo in wejiga dadkoo kale loo sugayaabaa ka dhalanaysa la alwujuuhu tatamayazu bilidaafa weji markaan cidna loo idaafayn waa mushtarak ee wejhunu la idhaahdo laakiin marka la idaafeeyo wuu kala soocmayaa wejigaasina wuxuu noqonayaa weji khaas ku ah laa'iqna u ah ciddaa loo idaafeeyey haddii weji in ilaahay loo sugaa wuxun ay tahay muxuu ilahay ugu celcelinaya fi lqur'aan اlkariim wayabqى wajhu rabbik muxuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam casharaat اlaxaadiid ugu sheegay muxuu maalinun odhan waayey ilaahay weji male iska ilaaliya hadalkii khalada ufahmina maxay saxaabadu ridwaan calayhim ugu celcelinayeen maxay dumarkoodi iyo addoommahooda u berayeen miyaa layskaldaya meesha oo ilaahay oo weji lahayn baa laysugu celcelinayay wajhullah abadan maalin un baa la odhan lahaa ilaahay weji male ee ha ku khaldamin wax kalea loo jeedaay marka halkan xadiidkan oo kale maxay ku fasirayaan daatay ku fasirayaan waana wax la yaab leh wixii ay ka cararayeen inay wejiga daata ku fasireen ma ka badbaadinaysa me kama badbaadinayso da tira maxaad ilahay weji ugu sugi weydeen haddaanu ilahay weji usugna mumaathalat lmakhluuqiin baa ka dhalanaysa waayo makhluuqa weji le ayib soo idinka wejigii ku fasiray farartu min alwaji ila daat makhluuquna daata waa leeya maxayd yeeli waa laba midkoodun inaad tiraan ilahay waxaan usugaynaa daata taaan makhluuqa lamid ahayn oo markaa laydinku idhaahdo dee weji aan ka makhluuqa lamid ahayn ba usuga maxay daata iyo kala duwanyihin iyo inaad tidhaahdaan ilaahay daataan usugaynaa maca tamaathul oo daatadiisu daatada makhluuqa in lamid tahay baan sugayna oo markaa dee wixii aada idinku ka cararayseen kufriga aad ku sheegayseen si cad aada ugu dhacdaan qolada u tanaaqudka badani waa qolada waxna sugaya waxna diidaya sifay ka cararayaan ihbaatkeeda raxmada ilahay loo idaafeeye ka waran waa iraada buu kule iraad thawaab marka maxaad raxmada ilahay ugu sugi weyday waxaan ugu sugi waayey raxmadu waa riqat lqalbi iyo waxaasoo waa sifo makhluuq tahay ram raxma oo dhami ma riqat lqalbiba mise ta makhluuqa sidaas almihim mumaahalat lmakhluuqaat baa ka dhalanaysa bu le hada ilahay raxma usugo day saynu dhahnaa qur-aankii ka buuxda ayo xadiidkee iraadaynu ku fasiraynaa buuli ayib makhluuqi iraadu leeyahy maxaynu yeelnaa haddaba markaasuu ka ohanaya ilah waxaan usugaya iraadata makhluuqa aan lamid ahayn o haddaa maxaad iska hawleysa markaad raxmada mareysa ma intaasu iska tidhaay adab ilaahay ma usugaysaa qur-aanka iyo sunaaba way ka buuxdaaye maya waayo maxaad ku diiday waa majaas buu leeyahay waayo adabka waxaa ka dhalanaya tashbiih اkhaaliq biاlmakhluuq oo dee makhluuqa adab ayib maxaad ku fasiraysaa aayaadka iyo axaadiidka qadabkuu ku yimi iraaat lciqaab baan ku fasiraya ama ciqaabka laftiisaan ku fasirayaa buu leeyay ayib haddaad iraado ku fasirtay makhluuqi iraado waa leeyahy soo ma maxaad yeeli doontaa haddii sifada ilaah in loo suga ay tamhiil tahay tamhiil baad ka carartay calaa xaddi qawlika tamhiilkanna waad ku haddaad tidhaahdo maye adab aan ka makhluuqa la mid ahayn baan ilaahay usugaya oo adabka waxa weeyaan khalayaanu dami lqalbi dhiigga qalbigu inuu karo oo uu aada u socdo kaasi waa adabka makhluuqa laakiin adabka makhluuqa mid aan la mid ahayn baan ilaahay usugaya haddaad tidhaana waxaa lagu leeyahay iطarid calaa hadihi اlqaacida wax allaale wixii sife ilaahay isu idaafeeyey ama rasuulku u idaafeeyey sug qaacidadaana ku sheeqa waana qaacidada qur-aanku laysa kamilihi shay wa huwa samiic lbasir istiraax ahlu sunna aayaddaas baa asal u ah madhabkooda fi baab alasmaa wasifaat sifo kasta waa sugayaan wahuwa samiic lbasir siday usugayaan asamc walbasr sida ilahay ugu sugayaan sifo kastana waxay raacinayaan sifada makhluuqa lamid maaha laysat ka sifati makhluuq laakiin nimanka takhabutay waa ahlulbidaca weliba kuwa ugu darani waa ashcariyada kitaabka tadmuriyada insha allahu tacala ku arki doona qaala raximah llah baabu ma shaygiibuu u baab yahay adilada ahaa ee ja warada kusoo arooray fi low low kusoo arooray fi isticmaali low xarfu low isticmaalkiisa kusoo arooray maqsuudka baabkani waa bayaan ana اlictiraada calى اlqadari aw الsharci bilow wa naxwiha bayaan ana اlictiraada calى اlqadari aw الsharci bilow wa naxwiha yunaafi tacdiim allah almuqawi lلtawxiid wykunu dariicaة ilى الshirk bayaan ana اlictiraada calى اlqadari aw الsharci bilow wa naxwiha yunaafi tacdiim allah almuqawi lلtawxiid wykunu dariicaة ilى الshirk maqsuudku waa in la caddeeyo in qadarka ilahay la ictiraado la bushiyo ama sharciga oo lagu bushiyo isticmaalka la isticmaalay xarfu low iyo wixii shabahaa xagga macnaha yunaafi tacdiim allah inuu yahay weyneynta ilaahay almuqawil litawxiid ee tawxiidka quweyneysa mid ka hor imanaya wa yakunu dariicatan ila shirk waddo shirkina uu noqonayo waayo qofkan qadarka ilaahay ictiraadaya leh haddaan sidaa yeeli saasay noqon lahayd ilowba ilow saasay noqon lahayd waa qof tasarufkii ilaahay subxana wa tacala ilaahay baa caalamka le ilahay baana ku tasarufa wax ka sheeganaya kadalika ka sharciga ictiraadaya taasina weyneynta ilaahay bay qalbigiisa ka saareysa ama ku yaraynaysa mar haddii weyneynta ilaahay qalbiga ka baxdo ama ku yaraatana waxaa qofka u fududaanaya u sahlanaanaya shirki inuu ku dhaco marka towxiidka kamaalkiisa waxaa ka mid a in qadarka iyo qadaha ilaahay loo hogaansamo wax kasta ficil iyo qowl kasta oo qofku qadarka uu ku caaridayo uu kaga hortegayo ama uu ku ictiraadayo uu ku bushinayaana waa mid markaa tawxiidka qofka nuqsaaminaya ama suulinaya o meesha ka saaraya walihaada wuxu uhi shekh bn cuthaymiin munaasabaة اbaabi lلtwxiid ana min jumlaة aqsaami low alictiraadu calى اlqadr waman اctarada calى اlqadri fainahu lam yarda biاllahi raba ila qadarku waa tasarufki ilah caalamkan ku tasarufayay qofka ictiraadee bushiya ilaahay rabinimo uguma raali noqon waman lam yarda biاllahi raba fainahu lam yuxaqiq tawxiid الrububiya marka low isticmaalkeeda mar walba ma ictiraad lilqadar ba aw lisharc maya fi bacdi suwariha alictiraadu calى اlqadari aw sharcina waa suu adabi maca allah waa edab daro weeye qofku ilaahay subxaana watacaala uu kula dhaqmay wa yunaafi ma lilahi calى اlcabdi min atacdiim اlwaajib weyneyntii ilaahay uu xaqa addoonka ugu lahaana waa shay markaa ay isdiidayaan oo aanay kulmi karin wuxuu uhi musanifku baabu ma jaءa fi low low waa xarfu min xuruuf اmacaani horta sideedaba asalna waxa uu ahaa inay tahay saakinaة اlwow allawa na waa la akriyey lakin waxaa asalo inay tahay saakinaة اlwow low dee alif ilaan ku jirtana allow wymtanicu biha shay limtinaaci gayri faida sumiya biha ziida fiiha waw ukraa haddii cid magac looga dhigo ama shay magac loog looga dhigo waw kalaa lagu ziyaadiyaa uma udkimat wa shudidat tan labadii waw baa laysku idqaamaa markaasaa la shad la keena waxaynu isku ogeyn in aanay aligelin waxaan ism ahayn soo ma oo alle waxay ka mid ahayd min calaamaati اlism sida ibnu malik biاljari wالtanwiini wالnida wal wamusnad lilismi tamyiiz xasan lowna waxaan idhi waa xarfuna min xuruuf اlmacaani xaggey markaa ashu ay uga timi waay sheekh بن cuthaymin wuxuu yihi raximah الlah qowluhu fi low daklat al calى low wahiy laa tdkul ila calى اasmاء لأn اmaqsuda biha lafظ xarafnimadii looma jeeda lafdigan baa loo jeeda waxay ka dhigantah in la yihi baabu maa jaءa fi isticmaali hada lafd baabu maa jaءa fi isticmaal hada lafd marka lafdiga ayaa loo jeeda bukhaari baa saxiixa u baabaystay baabu ma yajuuzu min allow markaasa ibn xajar raximah llahu tacala qaadi ciyaad buu ka sheegay yuriidu ma yajuusu min qowli raadi biqadaء illah yaani goor bay banaantay qofku hadduu ilaahay qadihiisi iyo qadarkiisi raalli ku yihi wax walibana sida ilaahay u qadaray inay udhacayaan uu aaminsan yahay inuu isticmaala waa u banaantay ou yidhaha low kana kada lakana kada faudkila calى low alأlif wاllam alati lilcaahd wdalika غayru jaaئisi cinda ahli الcarabiya لأna low xarfu wahuma laa yadkulaani calى الxruuf wakada waqaca cinda bacdi ruwaati muslim iyaaka wllow faina allow min ashayطaan wlmaxfuudu iyaaka maana xadiidku may soo aroorin buu leyahy riwaayadii kuso aroortay waa waa ala marka uu sii wada wuxuu hi waqaala saaxibu nihaaya laslu low saakinaة lwow wahiy xarف min xruuf الmacaani ymtanicu biha shay imtinac gayri gaaliba falama sumiya biha zida fiiha falama araad craabaha ataa fiiha bالtacriif liyakuna calaamaة lidalik almuhim waa bictibaar in lafdiga loo qasdiyey baa asha loo geliyey ashan ku jirtaana tacriif faa'iideyn mayso oo macrifo ka dhigi mayso low u kaalay xukumka masalada musanifku xukum go-aan uma sheegin baabu ma jaa fi low buu hi soo ma sababtuna waxay tahay ana isticmaalu low xukum qura ma laha wuxuu le axkaam mutacadida lanna laha macaani mukhtalifa fi lugat اlcarab macaani kala duwan baa loo isticmaalaa dadkuna markay isticmaalayaan qasdigoodu waa kala duwan yihi falcibraة laysat bisticmaali low inama alcibraة bilmacna aladi isticmalat fiih maaha in low isticmaalkeeda side sidiisa loo diidayo isticmaalkaa laftiisa la diiday waa macanayaasha qaarkood marka loo isticmaalo xukumkani low kuma gaar aha alfaad kaleo ku macano dhow baa xukumkan qaadanaysa sida leyto oo kale leytani yani wuu safray dabeetana dhibaataa ku dhacay markaasuu i leytani la musaafir ayib ilaa li xaaladood bay culimadu sheegaan oo low isticmaalkoodu aanu banaanayn mana aha in low la isticmaalay un inay lixdaa xaaladood xaaraan ku noqdeen waxay xaaraan ku noqdeen macnaha lowda loo isticmaalay baa macno khaldana xaaladda koowaad waa an tustacmala fi lictiraadi cala sharc waa in low loo isticmaalo sharci ka hor imasho in loo isticmaalo ama sharciga in la la bushinayo kan yaqula law ma sharca allahu kada lakana kada wakada calaa jihati lictiraad uu idhaa haddaanu ilaahay shantan salaadood waajibin lahayn la ay dadkuwa iska nasan lahaayeen iska raaxaysan lahaayeen waa ictiraad cala shar ama law ma awjaba allahu alxaja aw aljihaada aw alxijaab lakana kada wakada buli qowl munaafiqiin baa markaa kamida fii shuhadaai gazwati uxud ay yidhaahdeen law aطaacuuna ma qutiluu yani haddaanay nebiga ka amar qaateen iyo sharcigii annaga taladeedii aqbali lahaayeen lama dileen waa ictiraadun cala sharc waana arrin xaaraana alictiraadu cala sharc in sidii ilaahay wuxu sharciyeeyey si fool xun ama laga fiican yahay kula muuqato waad taminiday inaanay arrintaasi sidaa noqoteen muxuu ilaahay magta gabadha uga dhigay cala nisfi min diyati rajul inaanu ilaahay ka dhigin baa ka dhigin baa fiicnaan lahayd waa kufr waayo waa arrin bukdu sharci xambaarsan qofkan inuu ha waxaa ilaahay u sharciyeeyey uu necebyi ilahayna wuxuu hi uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusalimu tasliima xaaladda labaad waa an tustacmala fi lictiraadi cala alqadar waa in la isticmaalo low iyadoo qadarka lagu bushinayo kaan yaquula low anii lam usaafir lam yusibnii ma asaabani hadaanan safri lahay waxaa igu dhacay uguma dhaceen yanaa ikhbaar can ilwaaqicun uma jeedo jazman waxaasi maba dhaceenba hadda wixii waanu dhacayba mar hadduu dhacayna maxay daliil u inuu dhacay mar walba inuu sidaasu noqon lahaa ila ilaahay hore usii qadare waa tii munaafiqiinta ilaahay ku dhaleeceeyey aayaddu baabkana way noogu iman doontaa waqaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi lardi aw kaanuu guzan low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu dee annaga nala joogi lahayn may dhinteen lamana dileen wakadalika alixtijaaj bilqadr cala almacsiya iyaduna waa soo gelaysa low shaaa allahu maa ashrakna low shaaa araxmaanu maa cabadnaahu ta saddexaad waa an tustacmala lilnadami wataxasun arrin ilaahay qadaray oo dhacday murugo laga murugoonaya awgeed in low loo yidhaahdo kan yaquula calى sabiili nadm low anii ma kharajtu min beyti ama asaabanii kada haddaanan gurigay ka bixi lahan iska dhex fadhihi lahaa waxaas iguma dhacen tusaalaan gaarigaasi ima jiren wa hada muxaram o kulu shay oo yaftaxu nadma calى اlcabdi waa manhiyun canh wax kastoo aanad wax kale ka faa'iidahayn inaad murugooto ood walbahaarto mooyaane inaad samayso inaad ku hadashaa toona kuma banaana waayo markaad murugooto qalbigaagiibaa mashquulaya cibaadaadkii baad ka mashquulaysaa haddaad samaysana ku dhadhami maayaan ilaahayna wuxuu kaa doonaya inaad noqoto munsharixu sadr si aad u iba ilaahay u caabuddo cibaadaadkuna ay kuugu dhadhamaan camalka shaydaanka ilow qofku ay ku furaysana murugadaasaa ka mid a qofku masaalixdiisa diinad kuwa adduunya uu kaga mashquulayo xaaladda afr an tustacmala fi اtamani in low loo isticmaalo litamani in loo isticmaalo xukmuhu xukmu lmutamana waxaa qofku uu tamaniyayo ayuun baa xukumka isticmaalkaasi uu la mid noqonaya in kaana khayra faisticmaalu low jaa haddaad khayr tamaniyeyso low isticmaalkeedu waa banaanyi sida inaad tiraahdo low ana cindii maalan laanfaqtu fii sabiili lah haddaan xoola haysan la ilahay daraaddi baan u bixin laha wax fiican baad tamaniday soo ma ya markaa low isticmaalkeeduna wax fiican buu noqonaya haddii waxaa la tamaniyayaa shar uu yahayna low isticmaalkeedu xaaraan buu noqonaya sidayna tiraahdo low ana cindii maala ishtaraytu bihi kamra haddaan xoolahaysan lahaa khamri baan kusoo iibsan lahaa anfayaame waana ta uu kusoo aroray xadiidka nabiga muslim uu wariyey qisada afartii nin mid wuxuu yihi low ana lii maalan lacamiltu bicamali fulan haddaan xoolo haysan lahaa shaqada hebel ku qabtay baan ku qaban laha oo shaqo wanaagsana fahada tamanaa khayra qaala athani low ana lii maalan lacamiltu bicamali fulan haddaan xoolo haysan lahaa shaqada hebel baan ku qaban laha oo shaqo xuna fahada tamanaa shara faqala nabiyu fi lwal kii maalka khayr u tamaniyey wuxuu nabigu yihi fahuwa biniyatihi faajruhumaa sawa niyadiisaa loo raacayaayo isaga iyo ka xoolaha le khayrka ku samaynaya waa isku mid oo kana niyada lagu ajar siinaya wanaagsan kana dee khayrka uu maalkiisa ku sameeyey kii labaadee tamaniye inuu maal helo si uu shar ugu sameeyena wuxuu yihi fahuwa biniyatihi fawasiruhumaa sawa isna niyadiisaa loo qabanayaayo kii ilaahay xoolasiiyo xaaraan ku sameynayey iyo kaa xoolo rajeeyey si uu xaaraan ugu sameeyo dembigoodu waa isku mid alkhamis an tustacmala fi lkhabari lmaxd in warun looga jeedo hada jaa-is se law xadartu darsa lastafadtu haddaan darsiga soo xaadiri laha waan faa'iideysan lahaa waxaad ka warramaysaa yani adoo rumaysan inaad faa'iideysan lahayd hadduu ilaahay doonade haddaanu ilaahay doonin adiga darsiga darsigii yimi baanad waxba faa'idaysanayn oo lagaa madoobeynaya marka khabar maxdiga waxay noqonaysaa marka aad sheegaysa uun sida aad tawaqucayso filanayso adiga oo rumaysan oo yaqiinsan arrintu mar walba inay u dhacayso sida ilaahay doonay low zurtanii la akramtuka haddaad soo booqan lahayd waan ku maamuusi laha waan ku martigelin laha sida aad rajaynaysa inaad yeeli lahayd ubaad ka warramaysa adoo caqiideysan mar walba sida ilaahay uu doonayo inaad yeeli lahayd oo ay dhici karto inuu kusoo booqdo sidaa aanad yeelin xaaladii lixaad waa an tustacmala fi lculuumi walmacaarifi walxujaj fi lculuumi walmacaarifi walxujaj in lagu isticmaalo masaaisha cilmiga marka laga hadlayo iyo xujooyinka iyo adilada iyo doodaha kaan taqula likhasmika law kana amru kama taqul lakana kada wakada arinku hadduu yahay sidaa aad sheegayso sidaa saasay noqon lahayd ka qowl lahi tacala low kana fiihima aalihat ila allahu lafasadata arinku hadduu yahay sidaad sheeganaysaan oo inay ilaahye jiraan badan samooyinku iyo dhulku waa fasahaad ilaaheen fasubxaana allahi rabi اlcarshi cama yasifuun kadalika nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi gabadhii ku tidhi ina umii nadarat an taxuja falam taxuja xataa maatat afaa xuja canha hooyadee waxay ku nadartay inay xajido malay xajin ilaa ay ka dhimatay ma ka xajiyaa nebigu wuxu nacam xuji canha ha ka xaji hooyada araأyti low kaana calىa umiki dayn akunti qaadiya low kaana ka waran haddii hooyadaa dayn lagu laanla ka bixin lahayd waa haa soo maha uqd llaha fallahu axaqu bilwafa ilaahay deyntiisa guda ilaahay baa u mudan in deyntiisa loo gudo deyntiisuna waajibaadka waayo lixdaa xaaladood bay culimadu sheegeen iyo wixii ka farcama isticmaalu low inaanu banaanayn marka in xarafka isticmaalkiisa la diiday un maaha waxaa la diiday maa yatadamanuhu isticmaalu hada اxarf fi hadi اxaalaat xarafkan isticmaalkiisa wuxuu koobsanayo marka waxaan isweydiin karnaa alaslu fi isticmaali lowma aljawaas ba mise waa almancu low in la isticmaalo ma waxaa asalo ah inay mamnuuc toone banaanayn mise inay banaan tahay oo xaaladda maxduur wax kaloo shareecadu diiday isticmaalkeeda uu la socdo uun isticmaalkeeda uu mamnuuciyi ibnu xajar oo kale asalka wuxuu ka dhigay fatxulbaariga isticmaalkeedu inuu mamnuuciyi alasl fi isticmaal inuu mamnuuciyi wa hada gayru saxiix sida صaxiix waxaa weeye alasl fi isticmaali low aljawaaz ila ida qaarana amru muxarama asalku waa in isticmaalu low u banaayay arrin xaaraan in la socota mooyaane kalictiraadi calى sharci aw ilqadari aw tamani shar kula socdo aw isticmaaliha linadami wataxasur culimada sheegtay asalku inuu yahay isticmaalkeedu inuu banaan yahay waxaa kamid ah طaxaawi fi sharxi mushkil اaahaar uma bana lana macnaa low almuxadaru minha fi hada اxadiiث bacda wuqufina calى ana low laysat makruha fi kuli اأshyaء id kan اllahu qad dakara fi kitaabi ibaaxataha fi shayi dakaraha fi huwa qowl lnabiyi fima dakara min jawaabi liman salow can الsaaعة walow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr maana ilahay baa kitaabkiisa ku isticmaalay u leeyay id qad kaana rasuulu dakaraha fima dakaraha fi rasuulkuna uu sheegay buu le lo wuu isticmaalay deetana wuxuu keenay xadiidkii afartii nine aynu ka waramaynay mathalu dunya mathalu arbaca rajulu aataahu llahu maala wa aataahu cilma fahuwa yacmalu bicilmi fi maali ilaa uu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam warajulu lam yu'tihi اllahu maala walam yu'tihi cilma fahuwa yaquul low ana allaha aataanii maala mila ma ataa fulana lafacaltu fiihi mila ma yafcalu fahuma fi lwisri sawa labada hore fahuma fi ljri sawa falam takun lahu makruha fima dakarna facalimna bidalika anaha inama hiya makruhaة muxadaru minha fi gayri ma wasafna waxaa kamida culimada la sulfiya inuu jawaas yahay tilmaamay alqurطubi fi lmufin walaa yufham min hada anahu laa yajuusu nطq bilow muطlaqا id qad naطqa biha الnabiyu faqal low ani istaqbaltu min amri ma stadbartu lam asuq اlhadya walajacaltuha cumra nabigaaba isticmaalay buu leeyay bukhaarina waa ka u baabaystay saxiisa baabu ma yajuusu min allow axaadiis baanu keenay waxaa ka mid a xadiidu cabdillahi bn shadaad nabigu ui low kuntu raajima imra'ata min gayri bayina larajamtu hadi waxaa la mid a xadiid cabdillahi bn cabaas lowlaa an ashuqa calى umati aw calى الnaas la amartum bisalaati hadihi saaca salaada cishaay been ku dib u dhigay wa minha xadiidu abi hurayra lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaak lowlaa iyo lowna waa isku mid wa minha xadiidu anas low mudda biya shahru haday bishu sii socon layd lawaasaltu wisaala yadacu lmutacamiquuna tacamuqahum inii lastu milakum inii adalu yuطcimunii rabbii wayasqin wa minhaa xadiidu caaisha rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam walowlaa ana qowmaki caaishaay xadiidu cahdihim biاljaahiliya xadiiثu cahduhum biاljaahiliya faakhaafuu an tunkira quluubuhum ilى akhirihi wa minha xadiiثu cabd llahi bn zayd lowla اlhijraةu lakuntu imraأa min alanصaar markaa wax loo diidaya maaha qofku haddaanu qadarna ku ictiraadayn oo aaminsan mar walba arrimuhu inay u dhacayaan sida ilaahay uu qadaray sharcina aanu ku ictiraadahayn sharna aanu ku tamaniyahayn arrin dhacay murugoodu ku murug ka murugoonayana aanu ka cabirahayn low waa banaan tahay isticmaalkeedu wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi